bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinka alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sagaalaad ee kitaabka nuur waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar birir bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd waxa aynu ku dhex jirnay addacwatu sira siiradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam qaybtii hore iyo siduu nebigu dadka ugu baaqayay si sir ah si aan waxa uu doonayaa u dhicisoobin dadkii dabeedna waktiga hore islaamay ayaa uu soo xus cuثmaan ibnu cafaan baa ugu dambeeyey wa minhum waxaa ka mid ah zubayr bnu cawaam waa sida macruufka macruufkaa waa tobanka jannada loogu busheereeyey zubayr wuxuu islaamay isagoo lix iyo toban jira dagaal uu nebigu u baxayna weligiiba kama dib dhicin waxaa lagu dilay dagaaladii berigii dambe muslimiinta iyo dhex maray basre isagoo kasoo socda saddex kilomitir soo dhaafaa lagu dilay abubakar sidiiq inantiisii asma la odhan jiray ayuu qabay asmaa bintu abubakr saxaabigii qaaliga ahaa ee xajaaj binu yuusuf uu maka ku dilay ee la odhan jiray cabdilaahi bnu zubayr xoogaana maka iyo madiine ka talinayay waktigii reer bani umaya ayaa uu dilay ayuu dhalay marka wa minhum waxaa ka mid aha zubayr bnu cawaam ibnu khuwaylid ibnu asad ibnu cabdilcuza ibnu qusayn alqurashiy wa ummuhu hooyadii safiya bintu cabdilmualib waxa ay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam eedadii wa kaana camu zubayr ninka zubayr la yidhaahdo adeerkii wuxuu ahaa yursilu dukhaana calayhi qiiq buu kusii dayn jiray ilan gaalku sida wuxu cadaabaa way midaba midda kale ka daran tahay dadka marbu gaalku damiirka ka dila oo moralku ka dila oo jirku ka dila intaasoo jeera kitaabka uu ku kaajayo ee uu ku tumanayo waxay doonayaan mooral ahaan inay qofka u dilaan waa bahdilid wey marka ninkan subeyr la yidhaahdo markuu u xidhnaa adeerkii baa xidhay qiiq buu sanka kaga jiri jiray wa huwa muqayadun isagoo la xidxidhay intuu gacmaha ka xidhay adeerkii ayuu qiiq sanka kaga shiri jiray liyarjica ilaa diini aabaa'ihi diinta aabbayaashii si ugu soo noqdo qiiqaa iyo kaarboonkaa liita waxaan kaa daynayaa buu odhanaya markaad gaalowdo faqawaahu allah ilaahay baa xoojiyey zubayr wuxuu rabbi ku xoojiyey bisabaat sugnaansho yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli thaabit fi lxayaati addunya wa bilaakhira marka bisabaat ilaahay baa qowlkaa ku sugan wa kaana shaaba nin dhallinyaraa buu ahaa laa yatajaawazu aan gudbin sina alixtilaam wakhtigii qaangaadhka lix iyo toban baynu sheegay taariikhdii subayr waa wa minhum waxaa ka mida ah raggii beriga hore islaamay cabdiraxmaan ibnu cawf asxaabtii qaaliga ahayd tujaarta ahaydee ganacsiga caanka ku ahaa deeqsigaha cabdiraxmaan ibnu cawf ibnu cabdi cawf ibn alxaaris ibnu suhra ibnu kilaad azuhriy alqurashiy wa kaana ismuhu magaciisu waxau ahaa cabdiraxmaan fi ljaahiliya islaamka ka hor cabdi baa la odhan jiray fasamaahu calayhi salaam nebigu wuxuu ku magacaabay cabdiraxmaan ayuu ku magacaabay riwaayo kale waxay tilmaamaysa in la odhan jiray cabdulkacba nebigu cabdiraxmaan buu bixiyey riwaayadaasaa sanadkeedu saxya riwaayadan iminka uu sheekhu sheegay sanadkeeda waa waxaa ka xoog badan taa kale in cabdulkacba la odhan jiray addoonkii kacbada markaa nebiguna adoonkii ilaahay buu bixiyey ilaah ilaahay baa la kacbade wa minhum waxaa ka mid a asxaabtii qur-aanku uu ku tilmaamay asaabiquuna alwaluun suuratu tawba kuwii horeeye sii horeeyey xagga islaamnimada sacd bna abi waqaas mid waliba taariikh gaarahoo dee iyo tarjamuu leeyay waktigu aanu inoo saamaxaynin iyo cibar iyo casharo uu qoray taariikhda ama dhiridkiisa ha ku qoro ama dhiiggiisa mid waliba taariikh buu leeyahay asxaabta ah, sacd bn abi waqaas ibnu malik ibn wahayb ibn cabdimanaaf ibn zuhra ibn kilaab azuhriy alqurashiy ilaa quraysh baad gaarsiisay walamaa calimat ummuhu cabdiraxmaan kolkay ogaatay hooyadii hooyadiina maxaa la odhan jiray xamna bintu abi sufyaan ibnu umaya iyo magaceedu kaasuu ahaa hooyadii markay ogaatay maxay biislaamihim inuu islaamay kolkay maqashay inankeedii inankaagii sacdu bna abi waqaas wuu islaamay baa lagu yidhi qaalat lahu waxay ku tidhi mid kadeedan bay ahayde yaa sacad balaqanii waxay soo gaadhay sacadow annaka qad saba'ta in aad ridowday diintii aabbayaasha inaad ka gaalowday asaabiuun waasaabi'uuna waa dadka diintoodii ka baxaybay saabay u yaqaaneen ah, qasaba ata inaad gaalowdo diintii aabbayaashan ka gaalowday fawallaahi bay tidhi habartii baa dhaaranaysa ilaahay baa ku dhaartee laa yudilunii ii hadhayn maayo sakfun sakaf min alxari waalbard kulayl iyo qabow kulayl iyo qabow toona saqafaan ka hoos gelayaa ma jiro ilaa saqafkaa laga hoos galaa iyo gurigii weligay qabowgaan taagnaanaya bacadka wa ana acaama wa sharaab cunadii iyo cadiduna calaya xaraam xaraam bay iga yihi inaan wax cuno oo wax cabo lagama yaabo xataa takfura bimuxamed ilaa maxamed ka gaalowda bay jira habartaas halkaasay ka fudkudisay waaya wa baqiyat kadaalika sidaasay ku waday alaaata ayaamin saddex maalmood ayay dabadyaalahayd af xidhnaydna qaxoontiba isku riday iyadoo aqalkeedii joogtay iyadoo ilaahay iyo rasuulka la dagaalamaysa habartaas alaaata ayaam fa jaaa sacdun ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam sacad markaa nebigu u yimi wa shakaa ilayhi wuxuu uga cawday amra ummihi hooyadii arinkeeda khabartii hooye ahayd halkaasay hadidaadii marinaysaa buui waa iscunaqabataysay bacadkiiyo qabowgay taagan tahay duulimaad bay diintayda ku tahay ka war fa nasala waxa soo degay fii daalika arrinkaa waxa ku soo degay tacliiman iyadoo ilaahay ummadda uu waxbarayo qawlu allaahi tacaalaa ilaahay hadalkiisan baa soo degayoo intaanu nebigu jawaabinba ayaa ilaahay uu ka xilqaaduu jawaabtii ka furtayoo rabbi baa u jawaabay sacab iyo ummaddaba fii suurati alcankabuut wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusnaa wain jaahadaaka litushrika bi ma laysa laka bihi cilmu falaa tudichumaa ilaya marjicukum faunabiukum bima kuntum tacmaluun wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusna qofka bani aadamkaa waxaanu amarnay labada dhale inuu samafalo wain jaahadaaka hadday kugula dagaalamaan qofka muminka ah labadii ku dhalay litushrika bii si aad iila caabudo maa laysa laka bihi cilmun waxaanad waxba ka garanayn wuxuu yahay iyo xumaantiis iyo cadaabka imanaya falaa tudichumaa de ha ka aqbali ka tala goosto markaa haddaad aakhiro ka cabsan lahaydna ilaya marjicukum xaggaygu soo noqodku ahaaday ana idin hor iman faunabbiukum waxaan idinka warramiyaan idinka xisaabin bimaa kuntum tacmaluun camalkaa samaynaysaan marka macnaheedu waxa weeye waalidka waa la adeeci laakiin gaalnimo iyo macsiya maya wax diinka fogaanshiyeeda dara ah waalid iyo madaxtoona lagama yeelo washaahu wey washaahu bani aadamkii waxa uu dardaarmay jalla dikru ilaahay weynaayo wanaagsanaaye xuskiisu sarreey biwaalidayhi labadii aadamaha dhalay buu u dardaarmay wa amarahu bilixsaani ilayhima wuxuu faray in loo samafalo ixsaan labada waalid muminayni kaana aw kaafirayn ama laba mumin iimaan ha lahaadeen ama gaala ha ahaadeene samafalka xaq bay u leeyihin amaa idaa dacwaahu markay ugu yeedhaan labadani qofkii muminka ahaa dacwaahu waa musane aliftu labay tusinaysaaye lilishraak in ay ilaahay ushriig yeelaan inuu shirig yeelo kolka ilmihii ugu yeedhaan falmacsiyatu mutaxatima in la caasiyaa waa waajib kolkaa in lagu madaxadaygaa oo laga diidaa waa mutaxatima xatmigu waa shayga waajibka lianna kula xaqin xaq kastaaba waa in caduma ha weynaado saaqitun huna halkaa wuu dhacaya kol haddii ilaahay laga hor yimaado qof walba xaqiisii u dhacaya falaa aacata aqbar ma jirto limakhluuqin qof makhluuqahoo bani aadama laguma aqbalayo fii macsiyati alkhaaliq ilaaha khaaliqa iyada oo la caasiyayo cid kale laga tala qaadanayo ka ugu awoodda badan ee ugu maslaxad badan ee ugu madaxtinimada badan hadduu macsiyo keeno ummadda u sareeyaa waana gorgi baa laleeyahy waa loo naseexaynaya waxaa laleeya waxaas waa diin la-aana ka joog hadduu diidana warna daah anagu meeraysana baa la odhanaya waalidkii waa lamid kii loo shaqaynayo waa lamid qofkii aada u shaqaynaysa hadduu kudha ama hay-ada ha ahaado ama bakhaarle ha ahaado ama dowlada ha aada hadduu kudhaa jimcada ha tegin waar waanu tegaynaa saama kugu shaqaynaa dheh haddii kale waxaad noqonaysaa iimaan ducuf iimaanka kor haddaad waajibaadka uga tagto waa tusaale un ama halkaa laga tumayo xaaraanta lagu miisaya ka qayb gal buur dee mushaarkaa ku xidhan ha odhanin iyaad waalanini markaa dhan kale uga wareeg xaaraanta waar qofkan diloo qorigan qaada buu hebel waa la tooganayaa dee xaq maaha ka daada waa gardare haddii uu kudhamayo waa xaqna oo adigu aad ku qanacda inay gardarro iyo dulmi tahayna waa iskaga dhaqaajin doonta naftaada inaad naf muminada ku furato maaha waaya qaacidadaasaa jirto falaa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq abubakar markii u horreysay khudbadii la doortay uu jeedinaya wuxuu lahaa dadow aiicuunii maa aactu allah waar i intaan ilaahay aqbalayo haddii aan ilaahay caasiyana falaa aacata lii lakum falaa aacata lii calaykum haddii aan ilaahay caasiyo idinkuma lihi wax arina aqbal idinka sugi maayo uma qaala caza wajal ilaahay baa wuxuu ihi ilaya marjicukum baa aayadda ku jirta macnaheedu waxa weeye man aamana minkum ka idinka midee muumina wa ashraka iyo ka gaaloobayba labadaba xaggayga usoo noqon fa ujaaziikum waana idin abaalin xaqa jazaa'ikum abaalmarinta aa mudantiin mid waliba abaalkiisaan marin doona wa fii khitaami haadihi alaaya aayaddaa gebagabadeeda waxaa ku sugan faa'iidataani labo faa'iido ah, laba arrimoodoo muhiima ah. ka hore waxa weeye attambiih waxaa lagu baraarujiyey calaa ana aljazaa'a ila allah abaalku inuu alla hortiisa yaallo ka wax abaal marinayaa waalidka maaha laakiin waa ilaahay falaa tuxadid nafsak bijafwatihima liishraakihima waay markaa falaa tuxdit nafsaka bijafwatihima liishraakihima marka naftaada waxba cidhiiriyay dareemi goynta iyaga aada goysay bijafwadu waa goynta bijafwatihimaa goynta iyaga aada goysay ee aada ku goysay liishraakihimaa gaalnimadooda taas waxba naftaada ayay dhibaato ku keeni ah, naftaada wax mushkilada waxbay hka warwarintaa alla idinaba almarini faa'iidada labaad waxa wey alxabu cala athabaati fi ddiin waxaa lagu dhiirigeliyey in aad diinta ku sugnaato ah, taxdiirka iyo xadiga iyo waa markaa ubaadka iyo do aanu ahayn waa dhiirigelinta waxaa lagugu adkeeyey inaad ku sugnaato diinta lianlaa yanaala shara jazaain fi lukhraa lianlaa yanaala shay aanu u gaadhin qof ama aanu u haleelin sharu jazaain fi lukhraa deh aakhira abaalmarinta ugu daranay si aanay kuu soo gaadhin inaad xaqa ku sugnaato weeye abadaa faa'idaa ka baxay faa'iidada horeo ah ha ka walaacin qofa la caafiyey diidmadiisa aarar maad ku xadgudubtaa aarar muu ku il iyo aafaad armay ka soo fulaan waxbaha odhan ilaahay baad leeda kol hadduu inkaarmay inkaar muu noqday iyo tan kaleo intabaat fi mar walba waa waajib inaad diinta ku sugnaato qofka muuminkaa ah waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay qof mabda leh mid duufaanadu qaadaan maaha maalinna xaggan jira maalinna xaggan jira maalinna xaggan jira laakiin waa qof meel loogu soo hagaagale waxbuu ku nool yaho uu ku dhimanaya lianlaa yanaala sharu jazaa'i fi lukhra aakhiro abaalmarin darani si aanay qofka usoo soo gaadhin waay marka aayaddaas ku sugan suuratulcankabuuda sideedaad sababteedu si cad baahayd waa si caam marka hooyooyinkiiyo aabbayaashu ubadka waxay falaan iyo kaalinta uga furani waa toosin iyo wanaajin laakiin fasahaadin maaya fasahaadin maaya sa islaamti dadka qaarkood baa dadka suu kala dhiban yihin dad baa jira nidaamkan qardiga iyo fooxlanimada iyo wax iskaga badan yihin markaasaa dabeetana qofkii mustaniirkaa ah, gabadhii xijaabnayd ama ayay odhanaysaa iska tuur bahalkan xijaabka dadka kaleba waa kuwaase maadigaa fool xunba ina wanaagsan baatoo nadal leh iska tuur waxaanad ku naban tahay iyo niqaabkan iyo xijaabkan iyo waxan miyaanad heblaaye arkaynin sawtaa islaba rogaysa iyaba reer magaalnimada caynkaa ku jirta markaa inantii diiq bay gelinaysa inay ka yeesho maaha kama aqbalayso kadaalik inankii oo kale isagana haddii wixii uu akhrisanayay iyo wixii uu faa'iidaysanayay shacaa'irkii islaamka ee garhku uu ka mid ahaayo waxaa waalidku kula dagaalamo shaydaan baa soo diraya wad ka naari uun sidaa qur-aanka lagu akriyaya markaa wax daaweeye u baahan yahay wa minhum waxaa ka mida dalxatu bnu cubaydillaah mujaahidkii weynaa ayaa isaguna ka mida raggii hore u islaamay dalxatu bnu cubaydillaahi ibnu cuhmaan ibnu camr ibnu kacb ibni sacd ibnu taym ibnu mura taymiy alqurashiy tirsinadiisii wata waqad kaana wuxuu ahaa waa ninka la idhaahdo dalx carafa min aruhbaan baa wuxuu ka bartay oo uu kasii ogaaday carafa min aruhbaan ruhbaanta dee waa suufiyaashii kiristanka diintii nasaarada haysa wuxuu ka ogaadu ka maqlay dikra rasuuli sala allahu calayhi wasalam nebiga inay sheeg sheegi jireen iyo wasifatahu nebiga tilmaantiisa nebi maxamed iyagoo kasii sheekaynayo sii sifaynayo ayuu suufiyaashii kiristanka maqli jiray falamaa dacaahu abubakr markuu abubakar ugu yeedhay islaamka e i war balxow iska soo islaam wa samica min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigana uu ka maqlay maa nafacahu allaahu bihi ilaahay wax uu ku anfacay oo khayr badan oo qur-aan ah uu nebigiina ka dhagaystay wa ra'a diina matiinan diintiina wuxuu arkay mid qawiya inay tahay oo korayso kobcaysa lagu talageli karo laysku halayn karo fidrada iyo abuurka waafaqsan matiin waa shayga qawigaa baciidan oo ka fog diintii buu qiimeeyey wuxuu qiimeeyey wixii hore loo sheegay wuxuu qiimeeyey rasuulka wuxuu qiimeeyey qur-aankii uu ka maqlay wuxuu markaa eh, diintii arkay iyadoo matiinana wuxuu arkay iyadoo baciidan diintu ka fog camaa calayhi alcarab carabi waxay haysatay ayay diintu ka fogtay oo maxay ah min almasaalib ay min almacaayib ah, masaalib waa jamcu maslaba matlabaduna waxa weeye shayga ceebta ah waa ilaaun fiihi maslaba baa dee waa fujaan maslaba leh waa fujaan ceebaysan oo qarjaban ama diiqdiiqan oo busbusan marka min almasaaib ceebihii carbeed inay diintani ka marantay ka fogtay kolkuu arkay baadara ila alislaam markaasuu islaamkii u dheereeyey horay buu ka islaamay bale sida aad ka akhrihi karayso adabaqaat alkubraa libni sacd iyo bayhaq bayhaaqi ad ka akhrihi kari waaya taariikhda ku darsan raggaasi inay asaabiquuna alawaluuna kamid mid ahaayeen wamima sabaquu ila islaam waxaa ka mida suhayb aruum suhayb oo isaguna ahaa reer yurub min romankii buu ka tirsanaa wa kaana min almawaali raggii la xoreeyey buu ahaa wa camaar ibnu yaasir alcambasi ayaa isaguna ka mid ahaa dabcan waa ah kan kuu sheego camaarna dee raggii hore u islaamu ahaa fuqaradii waqad qaala radia allaahu canhu camaar waxaa buu yidhi allaha ka raali noqdee ra'aytu rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaan arkay buuri wamaa macahu iyadoonay la soconin ilaa khamsatun shan qof mooyaane ilaa khamsatu acbu shan adoon wa mra'ataani iyo laba dumara iyo wa abubakr iyo abubakr intaasaa baan arkay buuri xadiidkana bukhaari baaba wariyeyba hmm. waay marka halkaasi waxay tusinaysaa kolka uu leeyahy laba dumar iyo shan addoon baa nabiga rumeeyey abubakar dee intii ugu horreysa tobankii ugu horreysay inuu ahaa waxa isaga u helinayo waalidkiisi nasiib wanaaggiisa wakadalika aslama abuuhu yaasir aabihii yaasir baa isla islaamay wa ummuhu sumaya sumaya ayaa iyaduna ahayd hooyadiina waxaa la odhan jiray sumaya ah. aabihiina yaas isaguna camaar ibnu yaas marka cid u shahiida diinta hooyadii tii ugu horeysaba labadoodanba waa la kari saddexdoodaba qoys qaaliya ah bay hayanor nabigu calayhi salaatu wasalaam marka uu soo maray iyagoo la cadaabayo waxba u qaban karayn sabran aala yaasir fa ina mawcidakum ljanna wuxuuna odhan jire uu iska safro xejista qaar iska xejista xejisashadaasa laga milaad dhalinayaa meeshaynu isugu nimaadnaa waa jannada marka dee siday u garaacayeen islaamtu waa sii dhimatao dee gaalmo naxe laba awr bay labadeeda lugood ku kala xidheenay kala dhaqaajiyeen iyadoo saa kala jeexan wa min asaabiqiina alawaliina waxaa ka mid ah cabdullaahi bnu mascuud cabdullaahi bnu mascuud oo caalimkii weynaa mufasirka ahaa qur-aanka ku qabowsaday akhrintiisa iyo tajwiidkiisa iyo tafsiirkiisa waxaanu laha haddaan garanayo qof qur-aanka ilaahay iga aqoon roon meel kasta ha joogee waan u tegi lahaa aayad walba waan garanayaa meeshay ku soo degtay iyo waxay u jeedo nin gaaban buu ahaa oo ninka dheer fadhigiisa leeg ase weyda cilmina ka buuxa kaana yarca alkhanama u raaci jiray libacdi mushrikii quraysh nimanka quraysh qaarkood buu ariga u raaci jiray adhijirnimadu waa arin weyn kooras cajiiboo saalixiinta soo mare wey falamaa ra'aa markuu arkay cabdilaahi alaayaati albaahira aayadaha cadcad ee cajiibka ah mucjisooyinkii abaaradaha layaab kale markuu arkay iyo wamaa yadcuu ilayhi calayhi salaam iyo wuxuu dadka nebigu ugu yeedhayo nebiga markuu ku arkay mucjisooyin la yaab leh iyo wuxuu nebigu dadka ugu yeedhayo ee uu qowlkiisii qiimeeyey waxa dadku nebigu ugu yeedhaya waa maxay min makaarim alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan kow wa tarki cibaadati alawsaan iyo sanamyaasha cibaadadoodoo laga tago taana nebigu dadka ugu yeedhaya ma qarsanaynin waay ayuu lazima rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam markaasuu dhag nabiga ku dhegay uu ku xidhiidhsaday ah. markuu markaa ha yaraysanin qowlkaaga iyo ficilkaaga iyo dhaqankaaga maqalkaaga waxa lagaa maqlayo iyo muuqaalkaaga labaduba yu yuahiru nnaas dadka u saamayn buu ku leeyahy madaxda iyo saalixiinta iyo dadka namaadishta ee tusaalaha ummadda u ah sida qowlkoodu wuxu saameeyo ayuu ficilkooduna waxu saameeyaa sidaa maaragtay intaa asxaabtu nebiga eegayaan qowlkiisa ficilkiisa dabeedna markay arkaan qowlkiisa iyo ficilkiisa labadaba qurux badan yihi oo qof iska yeelyeelo ah waxanoo kale aanu fulinayn baa uu soo jiidanaya waaya lasiba rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigu dhabsi uu ku dhegay wa kaana radia allaahu canhu asxaabigan cabdilaahi wuxuu ahaa kasiira dukhuuli aad buu ugu soo geli jiray cala rasuuli sala allahu calayhi wasalam aad buu nebiga ugu soo geli jiray kasiira dukhuuli cala rasuul nebiga wuu ku soo noqnoqon laba qof markay islaasimsan yihiin ay isku lifaaqan yihiin ma kala dhammaadaan laa yuxjab nebiga lagama xijaabi jirin oo lagama hor joogsan jirin diyaaruma ihi iga joojiye mu odhan jirinba goortuu doonu soo galaya xokayntiisiibuu ahaa wayamshi amaamahu nebiga wuu hor socon jiray bodi buu ahaa wayasturuhu wuu qarin jiray ida ktasala markuu maydho wuxuu u diyaarin jiray xamaamka ilan asalkeedaba inagu waxaynay dad ducafo ahoo caajisa ah marka nabigii asxaabta siaa taariikhdooda in fara badan ku arkayso waxa ay iska lahaayeen waxyaaba yaroo basiidahoo qofkaba aan dhib ku lahayn matalan masallaheeniiyo kale la magdin jiray cajiibtaa tolmahana la marin jiray kiibaa taandha laga samaysan jiray afar qof seexdaan waa la iska laablaabanaya udubadiisana cilalkaa lagu raraya awrkana waa lagu hereyeynaya waa taambuug marka la maydhanayo afartaa qori unbaa loo taagaya ama saddexdaa qori oo go-aasaa loogu wareejinaya qofku iskaga dhex maydhanaya inagana geligu dugsi buu isag taagaya qofku markaasuu alkaa ku maydhanaya dugsi <laughs> dugsigu dee dhanunbuu ku qarinaya saddexdii dhana kale waa qaawenyi qof <laughs> waaya wayasturu ida ikhtasala wuu qarin jiray markuu maaragtay maydhanayo nebigu wayuuqidhu nebiga wuu baraarujin jiray idaa naaba markuu nebigu seexdo wayalbasu naclayh labada kabood buu rasuulka u gelin jiray isagoo barakaysanaya idaa qaama nebigu markuu istaago fa idaa jalasa markuu nebigu fadhiistana adkhalahumaa labada kabood wuxuu gashan jiray saxaabigani fii biraacayhi labadiisa dhulul ma jiro kabtu dhulka udhici mayso waaya laakiin de inaga saa la yeeli maayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa la barakaysanaye dadka kaleha loo shaqeeyo sida nebiga loo geli maayo madaxda iyo culimada iyo ilahay arkan la gaarsiin maayo qofkii loo khidmeeyo waayeela ama ixtiraam leh laakiin ilaa heerkan dee lama gaadsiinayo dadka kaleo qofkaba laga yaaba inay karkaan kaba weydaariso markaa kabahaas uu ilaashanaya dabeedna suxulkiisaasay ugu jirayaan dhag jaangariga markuu nebigu dhaqaaqayna u gelinaya waxyaabay gaaladu ka yaabi jireen wey wafdiga yimaada Ehm, marka uu eego asxaabtu siday nebiga ku yihiin candhuftum buu dib u liqi jiray warbixintu gudbinaya waxay qoladani qolo la haweysan kara maahe aan iskaga dhaqaajin waxaanu aragnay iyadoo candhuftiisu aanay dhulka u dhacayn oo weysadiisi aanay dhulka u dhacayn oo la isku subkay oo la marka ninkaasi nin la-ag mari kara maaha weligeyd maan arag buu lahaa ninkii suhayl ibni camri la odhan jira reer reer maka uga waramayay markii xaramka u diideen xolo walba wafti baan ugu tegey buui bari iyo galbeed iyo boqortooyooyinka nintaa lagu yahay maan arag wa min asaabiqiina alawaliin asaabiquuna ah, alawaluun waanay bixintii qur-aanka suuratu tawba waa raggii horeeye sii horeeyey rag iskuma jire waxaa ka mid ahaa saxaabiga laydha abu dar alkifaari ayaa ka mid ahaa reer kifaari ninkaasaa ka mid ahaa wa kaana min acraabi albaadiya carabta reer miyigu ka mid ahaa fasiixan xulwalxadiid fasiixan nin waxa uu ahaa aad iyo aad hadalka u yaqaana hadal aqoon buu ahaa nin hadal yaqaana xulwalxadiidi sheeke macaan buu ahaa walamaa balaqahu markii uu soo gaadhay nabcatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam in nebigii lasoo diray wuxuu maqlay nebi baa soo baxay qaala liakhiihi walaalkiibaa wuxuu ku yidhi irkab bal balniyow gaadiid u raaca ilaa haada alwaadi dooxaa maka ilaan kacbadu doox bay ku taallaaye bal dooxan laleeya nin baa ka soo baxay xaggiisa u tag walaalow faclam lii waxaad ii soo ogaataa cilma haada arajuli ninkaa warkiisa ii soo ururi alladii yazcumuhu annahu nebiyu ninkaa sheegtay inuu nebiga yahay bal iisa ogow yaatiihi alkhabaru min asamaa warkuna cirka uga yimaado ninkan la yidhi waa nebi xagga saraa looga waxyoodaa walaal gaadiid raaco dooxa ma kuu joogaaye bal soo hubi wargaleen noqo wasmac waxaad soo dhegaysataa min qowlihi hadalkiisa uma atini ii kaalay walaal soo dhegayso bal warkiisa i keen waxaa laga yaabaa inuu muraadahayste markaa isagu fandalaqa alahu ninkii walaalahayn wuu tegey xataa qadima makata makuu galay wa samica min qawli rasuuli sala allahu calayhi wasalam nabiga ayuu dhegey uma rajaca ilaa abi abidar buu kusoo noqday faqaala wuxuu ihi ra'aytuhu war waxaan arkay ninkii maka ka soo baxay ya'muru bimakaarim alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan isagoo dadka faraya ilaan waa arinka soo jiidan kara qofka marka u horeeyaba maskaxdaada waxa mutabaadirka ku ahay maxaa kasoo fuli qofka wax wanaagsan markay kasoo fulaan uu ku qarcinaya wayaquulu waxa uu lahaa buuhi ninka aan u tegay kalaaman hadal maa huwa bishicri aan gabay ahayn hadal cajiiba ayuu akhriyayey oo aan gabay ahayn waa qur-aankii intaa yarunbuu soo qabsaday ninkii fa markaa wuxuu ihi abi der maa shafaytani igamaad caafimaadin mima aradtu wixii aan doonayay uryaa warkii aan doonaya adeer igamaad walaalow igamaad caafimaadinini idaah fatazawada markaasuu soo sahay qaatay wa xamala qirbatan qarbad buu soo qaatay lahu fiihaa maaun biyo ugu jiraan qarbad biyo ah biyo la baa ugu daran safaro uu gowracmayaa qof cunada waa laga samri karaa safarka biyaha u daran xataa qadima makata ilaa uu maka soo galay fa ata almasjida buu yimi masjidulxaraamki faltamasa anabiya sala allahu calayhi wasalam nebigiibuu dayday walaa yacrifuhu mana garanaya rasuulka wa kariha an yas'ala canhu inuu weyweydiiyaabuu doona ila raggu kala xariifsani wuxuu diiday inuu yidhaahdo war ma aragteen maxamed muxuu diiday min karaahati quraysh quraysh baa waxay nici jireen likulli man yukhaadibu rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam cid kastaoo rasuulka la khitaabayso oo la hadlayso taasu ayuu ilan had iyo jeer macluumaadku cajiiba wuxuu macluumaad ku helay inuu karantiimo yahay nebigu oo laga ilaalinayo cid ag marta iyo cid waraysataba markaa wuxuu uhi warkaa waa taadhaysay haysay waar maxamed ma aragteen iyo ninkii nebiga sheegtay iyo itusiya iyo waxaas dee adaaba khatarku gelin buse xataa idaa adrakahu leylu macnaha islaamka dhibaatooyinkii loo soo maraad halkan ka arkaysa xataa idaa adrakahu leylu markuu habeenkii soo gaadhay abudar gabal dhacsaday ra'aahu caliyun cali baa arkay ninkan martida ahe maka dhexdeeda jooga ku cusuba masjidka jooga facarafa annahu qariib inuu qariib yahay buu arkay calina waktigaa waa islaam oo de waad garan faadaafahu cindahu wuu martigeliyey adaafa waa diyaafadii wuu martigeliyey walam yas'al axadun minhumaa saaxibahu can shayin labadooda midina ka kale mu waraysan walam yasal muu weydiinin axadun minhumaa mid labadoodan ka mida cali iyo abudar saaxibahu kiisa kale can shayin waxba waxba isba weydiiye waryaa martidaada adeerina keen wuu sooryeynaya waxbuu cunaya u seexanaya maxay taa u yeeleen calaa qaacidati diyaafa waa martigelyada qaacidadaa lahayd cinda alcarab carabta habka isu martigelin jireen baa sida ahaa laa yasalu dayf laa yus'alu dayf waa ficil majhuule kan martida ah la weydiin maayo can sababi quduumihi waxa halkan keenay ilaa bacda alaatin saddex cisho kadib un mooyaane qaacidadu saase ninkaasi saddex cisho xaqu leeya martigelyada wixii raashin loo helun baa la siin doonaa waa kow laakiin wuxuu u socday meesha uu ka yimid iyo intaa la weydiina soomaali baanu ahayn <laughs> inta intaanu shaahuba bislaan beriis iska daayo iyo helibi intaan la isla gaadin ayuu u kala tirinayaa <laughs> hadalkeennaa badan inaga wuxuu weydiinaya qoladu yahay wadanku ka yimi waxa keenay hadduu shaqeeyo mushaharku qaato intuu ciyaal leeyahay waxoo dhanba uu ka dhamaynayaaba <laughs> waaya marka nidaamka carabtu saasu ahaa leannahu qofkan waxaa la diidayaa inuu diiq dareemo asraartiisa in loo dhaadhacaa la diidaya haddii intaan la warays intaa uu ku tagana cidibo la hadli mayso waa karamka deeqda carbeed iyo wanaagoodii nebi ibraahim ay ka dhaxleen dhaxalkii nebi ibraahim kasii jooga wy falamaa asbaxa markii uu waabariistay abudar ixtamala wuxuu iska qaatay kirbatahu wa zaadahu intiisii sahayda ahayd iyo qarbadkiisa ila lmasjid buu la tegey wadalla wuxuu joogay daalika alyowm maalintaa iyadaana masaajidku iska harsaday walaa yaraahu rasuulu sala allahu calayhi wasalam nebiguna muu arag xataa amsaa uu galabaystay abudar gabalkiibaa u dhacay maalintii labaad facaada wuxuu ku soo noqday ilaa madjaci meeshii uu de iska jiifsan lahaa meeshuu jiibsan lahaa oo markaa qiyaastii meeshii uu maalinkii joogay famara bihi caliyun cali baa soo maray ninkii oo masaajkii jooga faqaala wuxuu ihi amaa aana lirajul ninkan miyaanay usoo dhowaanin aana waa dhowaanshaha ana bimacnaa qaruba amaa aana lirajul ninka miyaanay u dhowaanin an yacrifa manzilahu inuu garto hoygiisii alladii udiifa bihi bilams halkii shalay lagu sooriyeeyey ninku miyaanu garanayn hooyaa halkii shalay aan kugu soo riyeeyey miyaanad garanayn maxaa masaajidka ku dhigaya cidlada fa aqaamahu wuu soo kiciyey fadahaba macahu cali buu soo raacay laa yas'alu iyadoonu weydiinayn waaxidun minhumaa saaxibahu can shayin iyaga waxba iswaraysanayn haddii halkii xalay kol haddaa weli martidii tahay dee iska soo kaco halkaagii xalay iska jiifi buui xataa idaa kaana alyawmu haalid maalinkii saddexaad baa soo galay caada wuxuu abudar u noqday calaa mili daalika siduu shalay oo kale sameeyey siduu shalay oo kale sameeyey buu noqday oo dee halkiibuu jiifsaday cali baa soo kiciyey dabeetana gurigii keenay uma qaala lahu caliyun cali baa ku yidhi lawey gaadhay markaas saddexdii cisho soo dhammaaday waana dhaqan iska jiro marka aan xagga diintaba laga eegin in maalmaha hore qofka loo yaro sabro martiduba maalin iyo labay muurad leedahay wy wuxuu markaa cali yidhi alaa tuxaditnii war miyaanad iga warramaynin haddaba ma aladii aqdamak wixii ku keenay maka qaala abi abidar baa yidhi in actaytanii cahdan haddaad isiiso ballan iyo wa miihaaqan ballan dhaara lagu adkeeyey haddaad ii ballan qaadtood walla ii marto liturshidanii inaad ihanuuninayso inaad ihanuuninayso hanuun baan u socdaay facaltu waan kuu sheegi doonaa oo waan samayn doonaa wixii i keenay halka war waan shakisana war waxbaan u socdaa haddaaday qarinaysa iina sheegaysa hanuunkan u socdo waa samayn ballan waan kuu sheegi fafacala ballan buu u qaado wallu u maray inuu qarin doono wallu u maray inuu hanuunin doono fa akhbarahu kolkaasuu dabeetana u waramayo saasaano warkaasaan maqlo walaalkaybaa soo diro imikana aniga imino saasaan ku imi nebigaana waa maqlay qaala markaa wuxuu ihi cali baa yidhi fainahu xaqun wa huwa rasuulu allah waana xaq waana rasuulkii ilaahay haddaad isagii u socotana dee sidaad sheegtay waan ku kaxayn arigeebu wuxuu arkay dee isaga laftiisiibuu akhriyay calioo wuxuu arkay nin islaamnima ay ka muuqato hagaagsan inuu yihi oo la aamini karo marka sidaasuu sirtiisii ugu sheegay ilaa arrimuu iska hubin bay u baahan yihin cali baa horkacaya markaa abidar waxau ihi fa asbax faidaa asbaxta niyo markaad waa beriisato fatabicnii iraac nebigii baan kuu geynayaa fa innii anugu in ra'aytu shayan akhaafuhu calayk in ra'aytu shayan haddaan shay arka akhaafuhu calayka aan kaaga cabsanayo waar wax khoof haddaan arko markaan ku horkacayo qumtu waan isgartaagi doonaa haddaan cali ahay kaannii uriiqu lmaa sidii wax biyo daadinayo kale ayaan isgartaagi doonaa oo dee biyo daadintu waa imikaba iska idhaadaane waa kaali uun ah, biyaan soo saydhayaanba idhan marka kaanii uriiqulmaa sidii wax kaajay oo kale had iyo jeer waa xeeladaha iyo farsamaday kamid tahayoo nin meel maraya wax saaminaya marka ishu ku dhacdo inuu meel ku janibo oo dabeedna uu iska dhiga nin kaajay oo kale marka cawrada ka bayd baa la odhan kii eegayaba uu iskaga dhaqaajino warka adigu u socdayna dhaafi baa la odhan marka wuxuui waan ku horkacayaae haddii aan khoof arko adiguna iska kay dhaafana ninkaas aan iska dhigi si aan laba nin oo wada soconoo kale fa idaa madaytu haddaan joojin waayo oo socodka wado fatabicnii iraac xataa tadkhula madkhalii ilaa aada gasho meeshaan galo ha joojinina idaba socow nebigiibuu ugeynaya fasacala sidii buu sameeyey fandalaqa wuu tegey yataricu asaraw isagoo raad guraya cali buu dabagalay xataa dakhala cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam ilaa nabigii u galay wadakhala macahu eh, xataa dakhala cala nabiyi cali baa nabigii u galay wadakhala macahu abidarna uu la galay fa samica min qowlihi nabiga hadalkiisii buu dhegaystay wa aslama makaanahu goobtiibaabuu ku islaamayba ilan fidrada iyo diintani way isqabanayaan oo diintu waa diinulfidra waa lagu kala dhex jiraa uun qofka diindoonka ahi kolka uu diinta helo wuu qaniini uun wuu ku dhegi uun bartibuu ku islaamay fa qaala lahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu wuxuu ku yidhi irjic ilaa qawmi war qoladaadii kifaariyiinta la odhan jiray ee xaggaa waqooyiga niya ukac oo ku noqo fa akhbirhum u waran oo maaragtay dacwadda gaadhsiin xataa ya'tiyaka amrii ilaa arrintaydu ay ku soo gaadho oo aan ku idhaahdo kaalay markuu intaa u sheegay waa jibbooday cerkaasuu maray miyaankiibaa la qaaday qaado dabeetana wuxuu ihi waladii nafsii biyaddi ilaahay baan ku dhaartay naftaydu gacantiisa ku jirtee la asrukhanna bihaa bayna dhahraanayhim la asrukhanna bihaa ashahaadadan kaga dhex qaylin doonaa buuli bayna dahraanayhim nimankan quraysh dhexdooda maxaaba la isugu aamusaya waaba aamusantihiine waan ku bayaaminayaa buui anugu oodan ka qaadaya ashahaadada ayaan ku adaami bu waan ku adaami dee cali iyo nebigiina waa kuwan dacwadooda waa siro waaba si hooshoosadaabaa la ysaga socdaaba walyatalaaf ayaabay maraysa fakharaja wuu soo booday abidar xataa ata masjida masjidulxaraamkii kacbada ku agtaalle quraysh ku urursanayd buu yimi fanaadaa biaclaa sawtihi codka halkii ugu dhow ugu dambaysay buu qabtay buu wada qabtay codkii ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu llah intaasuu indhaha u geliyey faqaama alqawmu kufaartii baa soo kacayoo fadarabuuhu way garaaceen xataa adjacuuhu ilaa ay dhulka jiifiyeen wa ata alcabaas markaa cabaas oo nabiga adeerkiiah oon islaaminba ayaa yimi cabaas goor muu islaamay maalintii beder baa dee garanaysa qoladii colka la socotay baa la qabtay markaasuu yii waan islaam islaam baa kula socday maya adigu dee kol haddaad adeer la socotay nimankaa gaalada ah islaamkaaga ilaahay baa ku oga nafsii buui madax furashada waaya markaa waktigan islaam mu ahayn cabaas ninkan buu miskiinkan qariibkee la garaacay ayuu ka naxay fa akaba calayhi markaasuu dulbaxay uu ku duldhacay wa qaala wuxuu uhi weylakum waar halaagiinne allaha idin halaaga qurayshay awalastu miyaydaan ahayn taclamuuna kuwa og annahu min kifaar war qabiilada kifaar abidar alkafaari wa ninkani waa reer bani kifaar reeraa la isku tixgelinaya jaahiliyada wa ana ariiqa tijaaratikum waddadaa ganacsiga u martaan ila shaam markaa u socotaan calayhi waa isaga adiyaha waar markaa usii socotaan xaggaa yurub u safraysaan soo waddadaad sii maraysaan buu ninkani degan iyo reerkooda jidgoyn bay idin geli doonaan marka reerkaaha la ilaaliya buui fa anqadahu minhum wuu ka badbaadiyey maalintaa isagaa ku dul dhacay uma caada wuxuu abiidar u noqday min alqadi aroortana limilihaa intii oo kale shahaadadiibuu ku adaaday nin raga dheh dhankay doontaa ka qaraxda waaya waa casharu dhigaya fadarabuuhu markaasay garaaceen wasaaruu ilayhi way ku soo wada boodeen faakaba alcabaasu calayhi cabaas ba haddana dul yuurursaday maalintaana kasii daayay dee waa naafooday oo waa jiifiyey rawaahu lbukhaariy waa fii manaaqib alansaar ansaarta iyo ammaantooda ayuu bukhaari ku wariyey kaana radia allaahu canhu allaha ka raali noqdaa wuxuu ahaa min asdaqi annaasi qawlan ragga ugu run badan buu ahaa wa ashadihim fi dunya adduunyadana u yaraystay nin baashan adduunyadaa ka saahidayna wuu ahaa maalmihii faqri buu ku qaatay adduunyadana uu joogay ragga runta hoosta looga xariiqay caanka ku-ana u ahaa asdaqu naasi waa lahja sidoo afarkiiyo xadiidkuba sheegaya isagana qisadaasu ku dheeraaday waxa ugu dheeraanaya dee taariikhda ay leedahay macnaha iimaanka udgoonkiisa siduu ninkan usoo jiitay iyo markii uu aqbalay sidii ugula qarxay isagoo duuban ayuu ku qarxay nimankii maalintaa hadduu qumbuladu isku xidho helayo in badan buu israacin lahaa waay wa min asaabiqiina waxaa ka mida saciid ibnu zayd alcadawi alqurashiy ayaa isaguna ka mid ah saciid ibnu zayd isaguna waa raggii jannada loogu bushaareeyey xaqiiq meesha la yidhaahdo ku dhintoo baqiic baa lagu aasay maalmihii mucaawiye hijradu markay koob iyo konton ahayd isaguna waxa uu ahaa dhowr iyo sideetan dhowr iyo toddobaatan jir waa tobankii jannada loogu bushaareeyey wa zawjuhu faatima bint alkhaaab xaaskiisana cumar bin khadaab bay walaalahaayeen ukhtu cumar waay ninkaana isaguna waa raggaasu ku jiraa iska soo koobay wa umu lfadl ayaa iyaduna ka mid ah lfadl islaantii cabaas baa dumarkii ugu hor islaamay ka mid ah magaceeda waxaa la odhan jiray lubaaba bint alxaaris alhilaaliya waa zawju lcabaas ibnu cabdilmualib cabaas ibnu cabdilmualib nabiga adeerkiia ayay xaaskiisii ahayd wa cubaydat bnu lxaaris ibni cabdilmualib ibni haashim ibni cami rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam isaguna waxa uu ka mid ahaa waa raggii hore uu islaamay wey wa abu salama ibni cabdillaah ibnu cabdilasad almakhsuumi alqurashiy ibni camati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ninkaa nebiga ilmaabtiga ahaayeen ee eddadii nebigu ay dhashay isagana tiradaad ku dari doonta wa zawjuhu ummu salama xaaskiisuna umu salama umu salama iyo abu salama taariikhdooda marar badan ayaad haysaa abu salama markii uu dhintayna ee nabigu ducadii uu baray umu salama umu salama waa tii ku ducaysatay ilaahayna nebigu ciwad u siiyey oorihii daahiraadka ahaa iyo xaasaskii rasuulka ayay ka mid noqotay wa cumaan ibnu madcuun aljumaxi alqurashi ayaa ka mid ahaa dadkii hore u islaamay asaabiquuna alawaluun aayadda ku sheeg iyo wa akhawaahu labadiisii waa walaal qudaamata wa cabdullaahi iyo walarqam ibna abilarqam makhsuumi alqurash ninkii isagana gurigiisa lagu shiri jiray dadka lagu tarbiyeyn jiray markii dacwaddu siday u socoto ninkaasuu ka mid ahaa arqamna iska soo korsi ijmaaliyun buu kaxeeyey wa min asaabiqiin alawaliin asxaabtii hore u islaamtay waxaa ka mid ahaa khaalid ibnu saciid ibn alcaas ibnu umaya ibnu cabdishams alamowi alqurash ayaa isaguna ka mid ahaayo gurigaa ummadda lagu tajniidinayay ee nebigu dacwadda uu ku faafinayay arqam ayuu ku islaamay makana waa isku qarinayay in badanna dacwadda si hoosabuu raggii ugu baaqi jiray buu ka mid ahaa ilaa toddoba la gaadhayay markaas afartan oo cuuna islaamay marka kaana abuuhu aabbihi wuxuu ahaa waa khaalid ibnu saciide sayida quraysh quraysh madaxdeedu kamid ahaa aabbihi alcaas bnu umaya madaxda quraysheed buu ka mid ahaa ida ctama hadduu cimaamatana lam yactam qurashiyun nin reer qurayshi ma cimaamadan jirin ijlaalan lahu iyadoo la weyneynayo cama ah, iyo ictama ictama waa cumaamatay weyn macnaha saara sayidan liqowmihi wa aqdamahu macnaha waxa uu noqday kii ummadda hormuud mar hadduu duub dheer xidho mar hadduu suldaan garoobo wax kale maysoo way iska hari jireen waxa kale inta reerkooda o dhan waa ka dambayn jire ida ctama lam yactama qurashiyun ijlaala lah nin reer qurayshi cumaamad soo xidhan jirin ko hadduu rashwaanida ku taaga isagu iyo koofiyadda caarcaar kale war wuu dhammaan jiray wa kaana khaalid ibnu saciid khaalid ibnu saciid waxa uu ahaa waaya saciid ibnu caas buu ahaa aabihii isaguna waa khaalid qad ra'aa fii manaamihi wuxuu khaalid ku arkay manaamkiisa annahu sayaqacu fii haawiya isagoo naar haawiya laydhaa kusii dhacayuu sarkay faadrakahu rasuulu llahi sal allahu calayh wasalam nebigaa dhabsiiyey wa khalasahu minha wuu ka badbaadiyey sidaasuu manaam ku arkay isagoo kusii dhacaya naar oo nebigu soo qabtay fa jaaa ilayhi nebigu u yimi wa qaala markaa wuxuu nebiga ku yidhi khaalid ilama ilaama macnaa ilaa maabay oo waxaa maaragtay loo gooyey alifkii istifaamkii baa la sida manaa maadi istifaamiyada alifkeedii baa la goy sida cama oo kale iyo fima anta midikraha iyo markuu xarful galo xaraf jaar markuu galo ismal istifaamka waa la iska jira alifta ilaa maa tadcuu yaa muxamed muxamedow maxaa dadka ugu yeedhay qaala wuxuu hi adcuuka ilaa cibaadati illaahi waxdahu laa shariika lah in keligii ilaahay la caabudo waan kugu yeedhaya wa an takhlaca iyo inaad iskaga siibato maa anta calayhi waxaan aada ku dul fadhido min cibaadati xajar dhagax uun inaad dul yuursado adoo nin weyna dhagaxaasoo laa yasmacu walaa yubsiru waxba aan maqlayno waxba arkayn walaa yaduru walaa yanfac aan dhib iyo dheer soona lahayn walixsaan iyo inaad u sabafashana waan kugu yeedhaya ilaa waalidayka labada ku dhalay walaa taqtula waladak ubadkaaga inaana dilin khashyata alfaqri adoo gaajo ka cabsanaya walaa taqraba alfaaxishata sinada iyo xaaraanta inaad iska dayso maa dahara minhaa waxa muuqda wamaa batana iyo waxa qarsoon walaa taqtula nafsan inaanad naf dilin xarama allaahu qatlaha ilaahay dilkeeda uu xaaraan ka dhigay ilaa bilxaqi oo lagu dila mooyaane walaa taqraba maal alyatiim xoolaha agoonta inaanad cunin ilaa bilatii hiya axsan hab fiican aad u maamusho mooyaane xataa yabluqa ashudda jeero u mudakara ilmahaas wa an tuufiya alkayla waalmiisaan inaad miiska iyo galaanka iyo kafada inaad ku dhammaystirto bilqisti cadaalad wa an tacdila iyo inaad ku cadaalad samayso fii qawlika hadal markaad odhanayso walow xakamta aada xukumtidba calaa dhawi qaraabatik kuwa qaraabadaada aba aada xukuntid waay ama aqribaaik waayo dadka qaraabada ku aba xukun aada ku xukuntida inaad cadaalad ku xukunto waan tuufiya inaad ballanta u oofiso liman caahadta ciddaad la ballantay inaanad u jarin jidaarka qaniinsiinin laakiin inaad ballanta oofiso intaa waa suurat lancaam aakhirkeeda akhri alwasaaya alcashara fii aakhiri suurati lancaam baa laydhaha dardaaranada tobanka ah ee suurat lancaam aakhirkeeda ku jira ayuu ku dul fa aslama radia allaahu canhu markaasuu islaamay waxiina idin wakhtiga ah uu islaamay buu ka qolax qaadanaya ilaahay xidhiirkiisiina xooji qadiba abuuhu aabihii baa cidhka maray cadho wa aadaahu wuu dhibo inankiiyo wuu garaacay xataa manacahu alquuta ilaa uu cunaqabateeyu quudkiibuu ka jaray gaal silaaxa ugu weyna u adeegsado waa cunaqabataynta laakiin islaamku cunaqabataynta ma adeegsado maxbuuska aada hayso inaad nolol macaan tustaa la doonaya ilaa uu halkaaba ku islaamaba halkaa ilaa uu ku islaamo casharada fiican kastanay wayudcimuuna acaama calaa xubihi miskiinan wayatiiman waasiiran alasiir waxa weeyaan jeelkeenna ku jira wey fansarafa ilaa rasuuli laahi sala allahu alayhi wasalam nebigu u tegey fakaana yalzamuhu nebigu ku dheganaan jiray lusuumku waa laasimsanya waxa hadii lagu haado nebigu ku lifaaqnaan jiray wayaciishu macahu nebiguu la noolaan jiray wa yaqiibu can abiihi aabbihii buu iskaga tegay khaalid ibnu saciid fii dawaaxi maka maka hareeraheeda addawaaxi waa koonayaasha wa aslama bacdahu waxa islaamay akuuhu walaalkii camru bnu saciid la odhan jira wahaakadaa haddaba sidaa aan kuu tilmaamay wy dakhala waxa soo galay haaulaai alashraaf dadkaa sharafta li fii diin ilislaam bay soo galeen walam yakun maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigana may wehelinaynin sayfun seef muu haysta maalintaas yadribu bihi acmaaqahum qoortooda uu ku garaaco xataa yutiicuuhu ilaa ay aqbalaan saakiriina isagoo dulaysan qof uu ku dirqiyaye may jirin wey walaysa macahu nebiga may wehelinaynin maa yarqabu maa yuraqib fiihi waxa markaa dadka jeclaysiiya xataa yatruka haaulaai alculamaa ilaa dadkaa sharafta laynu soo sheegnay ay ka tagaan aabaa'ahum aabbayaashood iyo wadawi sarwa dadka deeqda u saaxiibka asarwa dadka dhaqaalaha u saaxiibka oo minhum yaa ka mid a ah. wayatabicu rasuula ay rasuulka raacaan liyaakuluu si ay u cunaan min fadli maalihi xoolihiisa dheeraadka macnaa intan dambe wuxuu uga jeedaa dadkaa sharafta lee laguu soo sheegay iyo ubadkaa tijaartu ay dhaleen nebigu seef kumuu dirqiin dhaqaalena kumuu soo jiidan wey dhaqaale uu kusoo jiitay muu jirin dhaqaalo farwa waa dhaqaala oo ay kaga maarmaan dhaqaalihii aabbahooda iyo reerkooda iyo ummadooda waa kaa kuu sheego liyakuluu min fadli maalihi xoolihiisaa dheeraadkaaseen ah may daldoorsanin manaa may eh, may daldoorsi kuma ahayn oo may odhanin waar xoolaheennan xoolo ka badan baabu hayaaye sida dee adduunyada in badan ka dhacda inoo geeyay halkan aba cuncuroone may odhanin haddaa maxaa geeyey bal kaana alkaiiru minhum in badan oo raggaa ka mida nebiga rumeeyey wuxuu ahaa waasica atarwa atarwa waa dhaqaalaha iyo khayraadka khayraad badan bay haysteen akara minhu calayhi salaam intuu nebigu haysta in ka badan bay dhaqaale haysteen markan ay nebiga soo raacayeen dhaqaalahoodii iyo xoolahoodii iyo dadkoodiina ay ka tegayeen sida maala ka abi bakr wa cuثmaan wa khaalid ibnu saciid wa camr bnu saciid kuwaasoo dhami nebiga iyagaa ka dhaqaalo badnaa ah marka maxay u raaceen dee diin bay dooneen iyo iimaan diin iyo iimaan bay doonayeen may dooneen adduunyo waaladiina tabacuuhu nebiga kuwa raacay oo min almawaali addoommaha ah addoommihii iyaguna ragga kale gacanta ugu jiray ee nebiga rumeeyeyna ikhtaaruu waxay doorteen aladaa waaljuuc dhibaato iyo gaajo iyo walmashaqaat dhibaato kadeeb maca atbaaci rasuuli sala allahu calayhi wasalam cidda nebiga raacday inay la kadeedmaan oo ay la gaajoodaan oo ay la dhibaatoodaan bay doorteen ayay doorteen iyagoo diinta u sabraya bixaysu low ittabacuu saadaatihim saadatahum haddii ay iska raacaan madaxdoodii iyo maaragtay kuwii sayidyaasha u ahaa iska lahaayeen lakaanuu waxay ahaan lahaayeen fii haadihi dunya adduunyadan ahdaa baalan kuwo qalbigooda isku yara deganya wa ancama cayshatan oo iska yar barwaaqaysanoo raaxay iskaga jiri lahayn hadday u nacamleeyaan nimankay addoomaha u yihiin allaahuma laakiin laysa daalik waxa ay u raaceen mu ahayn ilaa min hidaayati illaah hanuunka ilaahay uu siiyey mooyaane iyo wa suduuci anwaari iddiin iyo nuurkii diinka oo ka soo ifay calayhim dushooda kasoo ifay saaca wac buu yidhi wey waxaa ka tiriigtay nuurkii diinta dushooda ka tiriigtay xataa adrakuu jeeray gaadheen maa hum calayhi waxa ay ku sugan yihiin oo min adalaali hallowa ayay garteen xataa adrakuu waxay garteen markay nuurkii islaamka heleen maa hum calayhi min adalaal iyagu baadiday ku sugnaayeen way garteen wamaa calayhi rasuulu llaahi min alhudaa wuxuu nebigu ku sugan yahay hanuunana way fahmeen dabeetana waxay dhahen wartaynu ku sugannay mid maaha waa cadaabe ta nebiga aan raacno marka wuxuu intan dambe ku soo ururiyey labadaa qaybood bay asxaabtii nebigu u qaybsanaayeen qaar iska laban oo ladnaantoodii adduunye iimaanka uga tegey iyo qaar kaleo addooma ahoo cadaabka ku xamilay iyo ciqaabka si ay iimaanka u qaataan cumuuman taariikhdu waxa la idhaahdaa waa muraayadda maadiga wixii tegey muraayadiisa weeye markaa diinta aada arkaysa innaga isha ay nagu leedahay iyo sida markaa ay ugu daciifsantahay dhexdeena iyo sidaanay noola macaanayn halkay ka bilaabantay halkaasay ahayd halkaasay ahayd raadka hawsha adagna waa loo soo maray waxaana markaas ay garan karayeen macaanka diintu ay leedahay maadaama musiibada kufriga iyo xumaanta marka innagana tiiun bay nala gudbanoo waynu aragnay waxyaabo xeeradahoo la raaco iyo kuwo lasoo waarido xumaanta ay leeyihiin iyo dadku iyo caalamkuba inuu ku saldhigi waayey marka idan waxa waajib noqotay waxay dadku ku saldhigayaan waxay ummadaas ku saldhigtoo islaama allahu aclam